bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin waxaan soo gaarnay suuraة الnaba ama suuraةu cama qowluhu tacaala ina lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa waacnaaba wakawaaciba atraaba ilaa aakhirka suuradda markii lagaga soo sheekeeyey qaybtii kan ka horeysay cadaabka iyo ciqaabka ay mudanayaan dadka beeniyey qiyaamada rabbina u hoggaansami waayey subxaanahu wa tacaala ayaa halkan waxaa looga sheekaynayaa dadka qiyaamada rumeeyey rabbina ka cabsaday subxaanahu wa tacaala qayb ka mida ah abaalka ay mudanayaan iyo abaalgudka ilaahay siin doona subxaanahu wa tacaala inna lilmuttaqiina waxay leeyihiin kuwii alla ka baqay oo uga baqay inay amarkiisiina qaateen oy raaceen intii ay awoodeen wixii uu ka reebay ee ka xaaraantinimeeyeyna ka tageen haddii wax ka dhacana ka towbad keeneen dadkaa weeye dadka mutaqiinta ah wixii rabbi u dirayna way sameeyaan inta karaankooda oo waajibka way gutaan haddii wax ka dhaco ay ka tagaanna way ka towbad keenaan <clears throat> wixii rabbi ka reebayna way ka tagaan haddii wax ka dhacana bashar aadamaa weeye way ka soo laabtaan oo way ka towbad keenaan dembigu ama ha noqdo waajib laga tegay ama xaaraam lagu dhacay haddii laga towbad keeno waxaa la noqdaa sida ilaah yidhi faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat dembigii waa lagaa dhaqayaa booskii dembiga lagu geliyeyna xasanaad towbadii aad towbad keentay xasanaadkeedaa lagugu qorayaa waxaad noqonaysaa sidii nabigu sheegay sal alla alay wasalam attaa'ibu min addambi kama laa denba qofka dembiga ka towbad keenay qof aan dembi lahayn buu dambaabin buu la mid yahay marba haddii ilaahay cafiyo oo tirtiro oo towbada xasanaadkeedii lagu qoraay qof aan dembi gelin baad la mid tahay oon waajibkiina ka tegin dembigii iyo xaraamtiina aan ku dhicin dadka sidaas sameeya mar kalaa qur-aanka lagu sheegay dadkaasi hadduu khalad ka dhaca way noqdaan ina aladiina taqow idaa masahum taa'ifun min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun dadka ilaahay ka baqaaye hadduu shayddaan taabto oo waxoogay taraarixiyo oo xumaan inay ku dhacaan sabab ugu noqdo ama ku riixa waajib inay ka tagaan dibbay isu qabtaanoo way isxasuustaan way soo laabtaanoo way toobad keenaan khaladkoodiibay gartaan oy arkaan waxaa kaloo ay gartaan ay arkaan dariiqii saxda ahaa ee looga laaban lahaa marka kuwaasi ina lilmuttaqiina kuwii ilaahay ka baqay mafaazan liibaan bay leeyihiin liibaantaasi waa in naar laga badbaaday jannana la geeyey weeye suurat lacraaf sida ilaahay alcimraan sida ilahay ku sheegay ee ku yidhi faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljannata faqad faaz qofkii naar laga fogeeyooo laga badbaadiyo jannadana la geeyo waa liibaanay saa darteed baa qur-aanka marar badan jannada qofkii galay inuu liibaanay oo liibaan weyn liibaanay ay ku soo laalaabataa suuratulburuuj ayaan ugu tegi doonaa ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati lahum jannaatu tajrii min taxtiha alanhaaru daalika alfawzu اlkabiir liibaanta weyn taas weeye marka liibaantay liibaaneen ee halkan lagu sheegay waxaa weeye ti ilaahi subxaana watacaala halkaa ku yidhi faman zuxzixa cani اnnaari waudkhila aljannata faqad faaz mafaazan liibaan bay leeyihiin sida aayadda suuratu اlburuuj fawzu اlkabiir loo magacaabay wa kaana dalika cinda allaahi fawsan cadiima suuratulfatxina inay liibaan weyn tahay baa jannada gelitaankeeda lagu sheegay marka liibaantaa weyn ay liibaaneen jannadii waayo nicmooyinka jannada ay ku helayaan iyo ahluljannuhu nicamka jannada yaallaay in badan baa qur-aanka laga sheekeeyey marba meesha la marayaay qaybo ka midaba meel baa lagu faahfaahiyaa meelaha qaarkoodna waa la soo duuduubaa mar qur-aanku waa soo duuduubay sunnada nabiguna waa duuduubtay sala allahu calayh aalihi wasalam ilaahay mar wuxuu yidhi wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun wax kay nafu jeclaato ishuna ku qabowsato ku raaxaysato meel laga aadina ayna jirin oo lagu waani baa jannada ka helaysaan waa hadal fiican oo kooban wey marna waxaa lihi walakum fiihaa maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun nusula min gafuurin raxiim waxaad leedihi waxay naftiinnu jeclaysato io doonto oo dhan wax kastoo dalbataan baa la idin siin waana martiqaad soo dhowaynaya sooryo rabbi idiin sameeyey weeye subxaana wa tacaala nabiguna waa tilmaamay oo markuu soo uruuriyey wuxuu ku uruuriyey fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaana ili weligeed iyadoo kala arag dhegina weligeed iyadoo kala maqal baa laga helaa qalbi bini aadamna aan kuba soo dhici karin xadiidka waxaan ka faa'iidaysanay waxa la inooga sheegay ee magacyada lamidkaa dunida aan ku naqaanaay magacyada unbay wadaagaane qiimo iyo tayo iyo nacf iyo waxtar sida kanaan u sawiranna ma ahanoo ka waaweyn munaasabaad baan ugu tegi doonnaa mar waxaa laga sheekeeyey markii aada soo markii la joogo suuratu linsaan oo kale cabbitaankeedii iyo dharkeedaa laga sheekeeyey cabitaanku qayb ka mida ah isagoo laga sheekaynaya suuratulmutafifiin buu ku iman doonaa suuratu suuratulkhaashiya waxaana ugu iman doonaa gogasheedii iyo sariiraheedii iyo barkimaheeda meelaha qaarkood waxaa looga sheekeeyey oo faahfaahsan suuratu naba wax yar baa laga soo qaaday oo lasoo koobay afar baa la inoo sheegay kadibna waxaa lagu gunaanaday waxa loo siiyey oo tilmaamaysa siintu inaanay sinnayn oo la kala sadron lagu tilmaamayo mar waxaa la yidhi xadaa'iqa wa acnaaban wa kawaaciba atraaban wa ka'san dihaaqan laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa kidaaban jazaan min rabbika caaa'an xisaaba ayaddan u horaysa dhirta iyo geedaha midhahana leh lana harsadee jannada laga helaa la tilmaamay iyo midhaha laga helee la cuna qayb ka mida xadaa'iqa beero geeda waaweyn oo midhi iyo hoos leh bay leedahay oo fara badan waa canaaban cinab iyo miro kuwa bixiya oo la cunay leedahay geedaha waaweyn iyo miraheedaa lagu sheegay suuratulwaaqica qayb baa lagu faahfaahiyey wa asxaabuulyamiini maa asxaabu ulyamiin fii sidrin makhduud wa طalxin manduud wa dilin mamduud wa maa'in maskuub wa faakihatin kaiira laa maqaطuucati walaa mamnuuca wafaakihatin kaiira waxay tilmaamaysaa waa canaabintay tilmaamaysaa waa canaaban qaybtoona waxaa la yidhi geedo badan bay leedahay qayb harsi baa loogu talagalaa qaybna miro laga cunaa loogu talagalaa markaasaa waxaa laga sheegay fii sidrin makhduud geedka gobka aan niraane miraha yaryar bixiya qodaxda yaryarna leh oo la qodax guray qodaxaan lahayn haddiiba nicamka waxaa midhaha waaweyn ee jannadu uu yahayba geedkii gobka ahay ee midhaha yaryaraa kuwii dunida midho waaweynaayey kaba sii daran haba sheegi weeye iyaga waatay dhahaa min baabi tanbiihi bilqaliili cala alkaiiri kii midhaha yaraabaa nicam waaweyn lagu daray kii midhaha waaweynaana kaba daran waay wa manduud isagana geedka mooska ah waa geedaha harsiga iyo midhaha iyo fawaakihda labadaba leh wadilli mamduud geeda hooskoodu uu aada u weyn yahay oo hoos dheer leh ilaa intee dhan yahay fi صaxiixayn min xadiidi abi hurayrata waxaan leehay min xadiidi abi saciidin alkhudri radia allahu canhu wa wuxuu leeyahy nabigu ina fi اljannati la shajaratan yasiiru raakibu fii dilli raakibu ninka jannada geed waxaa ku yaalla hooskeeda ninka faraska orodka badan almudammaru la boglaalay faraska dheereeya farduhu waxay kala dheereeyaan hadduu maantaoo dhan daaqayo dharagsan yahay oo calool weyn leeyahay ma ordi karo faraska xoogga badan ee la daajiyey marka la rabo orotan inuu galo maalmaa la gaajaysiiyaa si dhacaankii iyo qoyaankii badnaa ee calooshiina u laalanto biyihii badnaa ee jirka ku jirayna uga yaraadaan si fiican buu garta alkhayru lmudamara la yidhahdaa faras orod loo diyaariyey oo aada u dheereeya mi-ata sanatin boqol sanuu hooskeeda ordayaa laa yaqtacuhaa ma dhaafayo halgeed buu hooskeeda faraskaasii boqol sanood istaagiya nasasho lahayn markuu xawaaro dheer ku cararo weli halkii geed hooskiisii ma dhaafin wadilli mamduudi waaye xadaa'iqtan la sheegayaay qaar ka mida geedahoodu intaasay weynan leegyihiin wadillin mamduudin hooskoodana intaasuu dhan yahay xadaa'iqaa lagu soo koobay oo lagugu soo ururiyey marka ilaahi subxaana wa tacaala geedahaas xadaa'iqdaasaa ku taalla marna faakihadeedaa meelo lagu faahfaahiyeyoo haddan waa acnaabin cinab baa ka mida la yidhi cinabku qoyaankana waa lagu cunaa intuusan bislaaninina adkaanin markuu adkaadana waa la cunaa faakiha iyo khudaar ahaanna waa loo cunaa cunto iyo wax la quutana wuu noqdaa raashinka khudaarta lagu darsadana waa laga dhigaa raashin la kaydsadana waa noqdaa saasay zako ugu waajibtay dhinac walba wuu galaa weeye faa'iidooyin badanoo caafimaad iyo nafaqana way ku sheegaan laakiin keligii ma aha keligii ma aha fiihimaa faakihatun wa nakhlun wa rummaanun faakihadu khudrad bay leedahay timir bay leedahay midhihii timirtu ku yaal rumaanna way leedahayna waa lagu yidhi faakihadaa way badan tahay laa maqtuucatin walaa mamnuuca kaana go'i mayso laguna diidi maayo iska daa lagu dhihi maayo waxaasoo miro oo badan wafaakihatin kaiiratin lagu yidhi iyadana waxaa lagu yidhi waxay sidaas tahay faakihada noocaasa waxaad adigu doontee damacadaad ka leedahay ina almuttaqiina fii dilaalin wa cuyuun wa fawaakiha mimaa yashtahuun wax kastood jeclaatoo faakihaa waa lagu siin mid walbana laba noocoo kala duwan bay leedahay fiihaa min kulli faakihatin zawjaan waxaasoo midho ah meel dheer u laaci maysid qutuufuhaa daaniya gurashadeeduna waa dhowdahayoo rumuud bay ku shaqaysaa geedkii laanta halkaa cirkaa joogtay rumuudkay ku shaqayso waa dareenka iyo rabitaanka qalbigaaga soo gala dhagtuu ku yidhaahdaba waata iskeentay sida sariiraheeduba ay ugu shaqaysaye rumuud ah inay kugu soo dhacdo rabitaan oy sariirtii kula duusho meeshaad rabta ku geyso diyaarada xawaaro dheereeya oo qalbiga magnet ku jira la shaqeeya waxaadan waxba ula yaabin geedku inuu qalbiga la shaqeeyo sariirtuna qalbiga la shaqayso waxaad uga tusaala qaadan karto baa dunida lagu tusay dareenka shahwada iyo xubinta taranku soo dareenka maskaxda iyo qalbiga lama shaqayso soo dhag isma doontaan intaasoo kale dareenkii magnadka la shaqaynayey geedka iyo sariirta loo gudbiyaayey maxay qudrada rabbi ku tahay subxaana wa tacaala tusaale yarbaa wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna ku jira waxaasoo dhir iyo geeda ah waxa adigu doonta weeye qutuufuhaa daaniyatunda marka gurashadeeduna waatan way dhowdahay meel kaama jirto halkanuun ka qaado cinabkeedii iyo beeraheedii intaba sidaasaa lagu siiyey intaa marka lagu siiyey haddana midhuhu waa isu wada egya ki aad hadda cuntay iyo ka hadda laguu keenay iyagoo kala duwan bay kaaga iska darman kulamaa rusiquu minha min amaratin risqan qaaluu haada aladii rusiqnaa min qablu wa utuu bihi mutashaabihan wax isu wada eg baa loo keenay markii mid yimaadaba kani kii hadda sow ma aha aduu ka doordooran waaye ilaa aad ku ilxaaxdo midkaad qaadataba ka kale u ekaado kala manfaco iyo dhadhan duwanaadaan intaa maxaa kuu dheer waxaad cunayso iyo waxaad cabbayso saxaro ma leh kaadi ma leh neef iyo riix ma leh musqulo ma leh xaaje gudashada calooshu maxay ku faaruq noqotaa alrashxu waa dhididi haddaad cunno iyo cabitaan u baahan tahay dhididka ma soo shiinaa furaanadiiyo kilkiluhu maya kal miski sidii cadarka caraf miskiga carfa buu dhididkuna u soo carfi xaggee laga helaa jannada yaa leh uciddat lilmuttaqiina kuw ilaahay ka baqaa loo diyaariyey aniyi adigu halkaasaan rabnaa inaan u shaqaysanno markii meelahaas qaarkood ilaahay saa uga sheekeeyey yaa wuxuu yidhi limili haada falyacmal ilcaamiluun taasoo kale qofkii shaqaysanaya ha u shaqaysto wa fii falyatanaafas ilmutanaafisuun marka intaasoo nicmo ah lagugu sheegay ood kala garan waayayso wadullilat qutuufuhaa tadliilan midhaha gurashadiisu waa loo dhoweeyey dhowaynba saa laantii anigii goosay ku leedahay waaba soo tartamayaan waa soo kala dhowaanayaan waxaas waxgee laga helaa waxaa nafta nooga baxday <coughs> oo dhidid nagu dilay oon ka hurdi weynay walwalkeedii mid soo qabsashadeedii salleen iyo jarajar inaad u fuusho hayta oo adigii tabcay aa laga yaabo intaad ka soo dhacda dhabarkuba inuu kala jabo mid kuu soo tartamaysana u shaqaysana lagalaya taa waa midda koobaadoo cabitaan cunnadeedii iyo fawaakihdeedii iyo geedihii hooskii la hadhsanayey ku taallaa intaa lagaaga sheegay xadaa'iqa wa acnaaban nafta aadamuhu waxay taqaan marka ay dharagto ee cunno iyo cabbitaan hesho ee sariiri iyo meel ay ku nasato hesho marka dambe maxay daydaydaa shahway daydaydaa saa darteed fuqahadeennu markii kutubta laga hadlaya fiqiga afarta rubac cibaadaad tahaaro iyo cibaadaad waa qaybta koobaado xaqii rabbi baa mudnaanta leh rubca labaad muxuu yahay mucaamalaad iyo buyuuc weeyo inaad shaqaysatood wax kasbatood xoolo yeelatood cuntood cabtood guri yeelata waay markaa cuntood cabteed guri yeelatee dheregtee caloosha buuxisa maxaa xiga rubca xiga waa nikaax iyo asbaabtiiso sida aad markaad wax cuntaynaa dhidida u baahan tahay meelaad si kale u dhididaad u baahan tahay waxaa xigee jannada laga sheekeeye wey wa kawaaciba gabdho yaryar baa joogoo atraaban isku da-ah waxaa jooga curfiga sharcigu qur-aanku kama sheekeeyo gabadha mu'minadii ihi waxa gogol iyo guur iyo aakharo la xidhiira aada loogama sheekeeyo mid weeye gabadha muslimkiihi intaa raggu leeyahay waxbay leedahay laakiin xayaha iyo sariigta iyo xishoodka dunida marka la joogo waxa wax raadiya waa ragga hadda innagu markaynu joogno waxa gahwanka daydaya xaafadaha dariiqyada wareega midii meel marta daba kaca xoole iyo dad intuu kaxaysta gurigootoo gabadhaan doonayaa yidhaahda haddii reer iyo gogol la noqdo gogosha qamaama soo ragga un ma aha ragga caadi bay u tahay inuu xoolo bixiyo oo u dagaalamo oo haween daydayo oo manaa dareenkii baahida ha la wada lahaado laakiin waxa laga fadhiilaye wax daydaya waa un ragga waana fitra bashariya muslin iyo soomaali keliya ma aha waxa maanta laga cabaado waxbuu kufsaday ama taxarushka waxbuu meel shaqo iyo suuq ku daandaansaday ma dumar maamise waa rag arag xataa marka la yidhaahdo waxaan maalin kastaba hay-adaha iyo riboodyada laga qorayo shaqadii baa lagu daandaansaday waxbaa la faduuliyey waxbaa dhinaca laga taabtay waxbaa jid loo istaagay gaal iyo muslimba waxaa la leeyahay soo rag maaha raggu waxay ugu jirtaa mudnaanta koowaad in laga sheekeeya daydagiisa iyo doondoonkiisuna wax dabiiciya waay laakiin waxaa sariig iyo xishooda dumarkaa wax doondoonaya oo daydayaya oo rag dariiqa u taagan oo wiil gurigoodii ugu tagtay oo reerkoodii ka daba ordayso wiilkaan rabaan oo xoolo ku bixinaysaay xishood iyo sariig baa diidaya saas darteed sida curfiga abiicigaah raggaa wax walba u hura si uu gabar fiican u helo dagaal buu u galaa dhiig buu u daadiyaa qabaa'il baa gabarh darteed isugu rogmada laakiin wiilay gabar rabtee inay guursato qabaa'il isugu rogmada miyaa arateen marka in laga sheekeeyaay wax fitro abiiciya ah iyo wax curfi dhaqan oo bashari ah labadaba keenayaan gabdhuhu inayna lahayn maaha marba haddii si duuduuban loo yidhi wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu waxay naftu jeceshahay oo dhan baad helaysaan walakum fiihaa maa taddacuuna wax kastoo dalbataan baad helaysaay intaasaa gabadha sharaf ahaan lagu koobay waxay jeclaysato iyo wax kastooy dalbataba jannada way heli markay jannada tagto wixii damaceedu noqdo iyo wixii doonitaankeedu noqdo iyo wixii dalabkeedu noqdo wax walba way heli muxuu noqon doona allahu aclam walidaalika aayaddaa markay carabtii qaar baa yidhi beeraley baan anu beertaan jeclahaye beer ma helayaa qaarna wuxuu yidhi anu geelaan jeclahayee geel ma helayaa nin soomaaliyeedna markii yidhi jannadu nabad baa ka jirta wuxuu yidhi ree hebel ma gelayaan markaasaa la yidhi ha hadday ficnaadaan geel mee laga helaya ui jannada ha qofkii doona waa laga heli meeshaas nabad ka dheer buu yidhi <laughs> ree hebel hadday galaan geel la leedahay geela way dhacayaa buu leehay marka aakhara aakhara sidoo kale maaha lakin waxaan rabaa inaa idhaahdo raggaa la dhiirigelinayaa haweenka iyo dumarka sharaftaley aakhare jiraana looga sheekeynaya waxaa laga sheekeeyeyna waxay qur-aanku waxay isugu jiraan kuwii mu'miniinta ahaa ee dunida ku islaamay ee jannada galay iyo kuwii xuuril ciinta ahaa ee jannada lagu abuuray laakiin siyaaqa halkan laga sheekaynayo siyaaq u munaasaba gabadha mu'minadiihi ee jannada gashay maaha waxa laga sheekaynayo waa xoolo iyo hanti iyo milki la yeelanayo oo qof dunida soo dadaalay oo camal saalixa la yimid oo hawan nafsi la dagaalamay la siinaya sida cuntada iyo biyaha iyo geedaha waa qof laleeyahay oo la amrayoo joogsi iyo fariiso laleeyahay baa laga sheekeynayaa laakiin gabadha muuminkii waa dadkii dunida soo dadaalay oo iyadu naciim jannada yeelanaysa iyadaa sayidatun wa aamiratun ah tanna mid laleeyahay oo la amrayaa laga sheekeynayaa waxay iyadu yeelan lahayd sariig iyo xishood iyo sharaf baa loo duuduubay waxaa la tilmaamaya laga sheekaynayana dhinacyada qaarkood saynan wax kale u moodin iyagaa laftoodu say noqon doonaan waa la sheegay laakiin min baabi minnati wanicma iyo maal ay yeelanayaan iyo xoola ay ku tasarufayaan iyo nicamkoodii waxaa looga sheekeeyey waa cid meeshaa lagu abuuro sida midhihii iyo geedkiiah oo hibo loo bixinayo iyaguse geedka iyo midhaha hibo u qaadanayaan dadka soo dadaado camalkoodii jazaan min rabbika caطaan xisaabantay ku jiraan wax la siinaye kuwa la bixinaya kuma jiraan kuwii la bixinaya halkan laga hadlayaa jannada marka laga hadlaya gogosheeda iyo guurkeeda waxaa halkaa laynoo tilmaamay insaanku shahwadiisii wuu lahaan doonaa gudashadeediina wuu u baahan doonaa gudashadiisii baa laga hadlayaay markaad xoolo tabacdo wax kadib xoolo tabacdaay xoolihii waxaad ururinaysay meesha ugu horraysee deeqsi ku tahay waa xile iyo guur inaad ku bixiso iyo gudasho shahwadii waaye raggii qarka iska tuurayey ee diin la dagaalamayey ama diin naf u hurayayow waxaad nafta u huri jirteen xoolana u huri jirteenna waatane xoolihii baa laydinku daraya aakhare u shaqaysta waaye waa kawaaciba kawaacibta waxaa looga jeedaa gabdho yaryaroo hadda soo kacay xooggoodu iyo jirkoodu ishayo xubnahooduna dhisan yihiin waaye dumarkana gaar kuma ahane ragguna sidaasoo kale waaye saa darteed baa nabigeennu sheegay sala allahu alayh wasalam qof waa yeelaa u timid xadiid xasana markaas rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari jannada inaan galo ula la kaftamay marka intuu fiiriyey buu wuxuu yidhi habar janno ma gasho buuri habari janno geli mayso aad bay uga naxday nabigaa loo yimido waxaa lihi muhamadii waad ka nixisayoo walbahaar baa lagu keenay wuxuu yidhi waxaad u sheegtaan qofku waayeelnimo janno kuma galee dadka waxaa laga dhigayaa iyagoo yaryar abnaau alaain wa alaaiina sana soddon iyo saddex jir baa la yska wada dhigayaa waa la yaraynayaa markaasuu wuxuu yidhi fii riwaayadka qaarkood waqra'uu in shi'tum haddaad doontaan waxaad akhridaa qowlahu tacaala suurat alwaaqica ina ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran curuban ataraaban liasxaabi اlyamiin ina anshanaahunna inshaaan dib baan u abuuraynaa dib u abuur baan ku samaynaynaa waxaan ka dhigaynaa ugub aan horay gogol u soo marin atraaban isku wada da'a da'daasi waa da'dee nabigaa xadiidkaa ku sheegay iyo xadiid kale oo isagana nabiga ka soo sal wasalam oo uu mucaadi bni jabal iyo abu hurayraba laga warinayo oo yadkhulu ahluljannati aljanna dadka jannadu jannada waxay gelayaan murdan iyagoon garka tima ku lahayn jurdan jirkana aan timo ka soo bixin timaha waa lagu rafaaday soo moogdin wixii timo ahaa kor iyo hoosba jaristoodii iyo xiiristoodii baa lagu rafaaday si loo xiirayana jirkii way bedeleenoo wax wada adagoo wada qodax qodaxay ka dhigeen jannada waxaa la yidhi garaad xiirta kaaba soo bixi maayo ishaaruba la xiro jirka tima laga xiro oo laga marmariya kareemna ma laha wada suusuubi sibisibiqa waaye abnaau alaain kaannahum mukxaluuna timaha iyo indhahana inay wada indha kuula yihiin baad moodaysaa oo hadda meekab timaha inaad marisa iyo xijibaha iyo sunnooyinka u baahan maysid abnaau alaain wa alaaiina soddon iyo saddex jir baa la wada noqonayaa rag iyo dumarba da'daasaa la tilmaamayaayoo atraaban isku wada da'a dadku waa isla wadeegya waa duqiya waa ilmo caruuriya ma leh jannada marka da'daa maxay ka dhigan tahay haddii maanta xoolo la helo adduunyada nolosheeduba da'daa markaad joogto yaad ugu cunno badan kartahay ugu cabbitaan badan tahay hadday gogol iyo tahayna ugu awoodiya karaan badan yahay qofku haddaad sii waayeeshay sida dunidu xoolo lagu yeesho markii konton la gaaraay kan iska ilaali waa sokor kan iska ilaali waa kolestarol kan iska ilaali waa dhiikar waxaba kama culi kartidba tabar iyo awood gogoleedna horaad u badatay tabarba kuguma harinba markii loogu cuni ogaa loogu cabbi ogaa loogu xoog badnaa baa rag iyo dumarba laga dhigay waxaa kuu dheer carruur ku mashquulin ma laha caade iyo gaweenka ma ku dhici maya aswaaju muطaharatun waay caado ma leh dhiig ma leh intoodii saan soo sheegnay kaadi ma leh saxro ma leh isqulla aadi ma leh meeshaasi waxay u diyaarsan tahay geedihii iyo dhirtii midhihii iyo durdurkii cunnadii iyo cabbitaankii gaadiidkii iyo duulistii falyatanaafas ilmutanaafisuun wa kawaaciba gabdho da'yar oo atraaban isla wada eg sida meelo kaleba intaasaa lagu tilmaamay ayadan meelo kale waxaa lagu tilmaamay midab cad iyo indho waaweyn waxuurun kuwa cadcad weeye ciinun oo indho waaweyn isha weyn iyo midabka cadna waa quruxda meermeertadeeda waa midabka cadi soomaaliya waxay idhaahdeen naag cadi waa qurux maweydo indhuhuna indho waa weyn ciinka waxalay isha weyn ee madowga ku jiro hareeraheeduna madow yihiin hadday xribihuna iyo sunnooyinku badan yihiinoo madow yihiin oo mukxaluuna yihiin ishiina weyn tahay oo caddahay midabkiina cad yahay iyadana waa tilmaan kale oo lagu tilmaamay waxaa kaloo lagu tilmaamay ka amhaali lulu'i lmaknuun caddiinkeedu jawaahirta cadcad oo weliba aan bannaan inta la dhigay dabayl iyo boodh fuuline la asturay oo la daboolay oo nadiifa waaye xijaabka iyo asturkuna saasuu nadiifu yahay aadamuhu markay gabdhihii u yimaadaanna af bannaan bay rabaan markay waxa kale u yimaadaanna wax daboolan bay rabaan haddii laba khudaar lagu keeno midna lasoo daboolay midna lasoo lasoo fiiqay cidna taa la fiiqay ku leexan mayso xanje maxa ka xun mid bahasheedii ku duuban tahay iyo mid diiran haddii miiska lasoo dhigo taa ku duuban tahay unbaa la wada doonan wixii asturan baa nadaafad leh cunno daboolan iyo mid af bannaan haddii la keenana deetan daboolan unbaa la wada doonan marka ka amhaali lulu lmaknuuni baa la yidhi gabdhaha sidaasa ee saa lagu tilmaamay dad wanaagsan oo khayr badan waaye fiihinna khayraatun xisaan kuwa khayr badan oo wanaagsan baa meesha yaalla aayadda suuratulwaaqica erey bay ku dartay curuban curuban waxaa la yidhaahdaa dad jacayl dhex yaallo isjecel waayo waaa maxaa naga haystaa marka ninku hadduu diinta necab yahay la jiifiyaana bannaan mar basuurra buu dhigi mar waxay ku leeyihiin reer galbeed baan ka baranaynaa dadka in la baro waxa wanaagsan iyo siduu ku wanaagsan yahay iyo aadaabta iyo anshaxuu mudan yahay markay gogol iyo reer iyo xiriir noqoto maxaa ka tilmaama fiican qur-aanka marna waxay ku leeyihiin maxaa wax looga sheekeyn gabadha jirkeeda looga sheekayn wadeerow meelun ku hagaaga mal mushkila haddii si aadaab iyo anshaxa looga sheekeeyo soo idinku intiiba dharka intaad ka faydeen xataa tusaale miiska ha lagu bixiya ardayga horteeda maydaan dhinasha xumaa haddii adaab iyo anshax looga sheekeeyay in ka badan soo maydaan bannayn raggu dhibkii wuxuu keenay iyagana dhar bay xirteen gabdhihiina way qaawiyeen soomad arag ninku xaaskiisu wadaa bawdyaha iyada muuqda isna waa isbaal oo aan qawyadiiba xataa qarson wuxuu ka dhaadhiciyey aniga quruxdaydu tan iyo tay inaan xirto oon jaakaad xirto oonaan qawyada qariyo oon sokos xirto kama buudana u xira waayo quruxdayda adigana maxay tahay taniyo dabada inaad qaawiso wey maxaa diiday in dhinaca kale laga dhigo raggu inuu xataa lawyihiisa uun qariyo quruxdu inay noqoto dumarku inay asturaanna quruxdu noqoto maxaa diidayy dhaqan shaydaan iska dheh marka waxaa la yidhi intaana gurigii iyo reerkii baa looga sheekeeyo haddaynu gaarno suuradaha intaa ka badan faahfaahiyey baynu ugu tegi doonaa laakiin aayadda ina anshaanaahunna inshaan fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban iyaduna waxay ka hadlaysaa waxaa ka mid a gabdhihii dumarkee muslimka ahaa ee adduunka joogay bay ka hadlaysaa iyagaana ka naciin badan iyagaana sayidaad iyo aamiraad nicam haysta ah hadday doonaan waxuun ka mida waxa nicamka jannadee laga sheekeeyeyna ilaahay waa u ballanqaaday inay helayaan wa ka'san cabitaankiibaa qayb laga sheekeeyey wa ka'san weelal khamri ka buuxaa iyo koobab buuxay leeyihiin ka'san koobab khamri ay leeyihiin dihaaqan oo buuxa ka'siga waxaa la yidhaahdaa curfiga luqadda carabiga koobabka loogu talagalay keliya khamriga in lagu cabo halka waxaad ka garatay xilligii qur-aanku degaya waa jiray dhaqanka ah weelal khamriga keliya lagu cabaa jiri jiray min alkhamriga keliya lagu cabo sida haddaba kuwo u samaysan u jiraan waa jiri jireenoo waa hor ahayd khamrigu adduunka waa lagu xaaraantinimeeye dadka mu'miniinta aakhirana waa loo ogolaaday khamri keliya ma ahane dahabka waa laga xaaraantinimeeyey iyo xariirta ragga muslimka aakharana waa loo ogolaaday weelashooda in lagu cabo dunida waa dembi rag iyo dumarba aakharana way ku cabayaan maxaasaa loo yeelay ilaahay laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluuna wey saan soo sheegnay qaybo ka mida ah, addoon amar qaadanaya ma tahay oo sidii la yidhaahdaba yeelayaa lagu barayaa inaad dariiqa raacdo saa darteed khamriga aakhiro ee la cabbayaay tilmaamo badan buu qur-aanku ka bixiyey horta midabkeeda waxaa lagu tilmaamay cadiin dhadhankeedana waxaa lagu tilmaamay macaan saamaynteedana waxaa lagu tilmaamay madax wareer iyo isku dhexyaac iyo isla hadal sanku intaa intuu ku dheeraada derbiga ka leexi adnada baa cidlaa dhacaysa ma laha saddexdaaba waa lagu tilmaamay saa darteed bu ilahi subxana watacala wuxuuli yutaafu calayhim bika'sin min maciin waa nadiif qashin iyo wasakh ma laha bika'sin weel buuxoo min maciinin il nadiifa ka soo burqaday ishaa nadiiftaa meelo kalaa lagu faahfaahiyeyoo waxaa shubaya webiyaal waaye wa anhaaru min khamrin ladatin lishaaribiina khamre macaan dadka cabbaya inay macaan tahay midabkeeduna cad yahayna aayaddii aan akhrinay hadda mid ku xigta weeyo yutaacafu calayhim bikaasin min macin baydaaa way caddahay ladati lishaaribiin aada ugu macaan dadka cabaya midabkeedu waa caddiin dhadhankeedu waa macaan webiyo socdoo ilana ka burqanayaan wey intaa maxaa kuu dheer waxoogay yar geed kulayl yarna waa ku jiraa masalla miyaa kaana misaajuhaa zanjabiilan geed kuleel yar oo bahasha macaaneeya waa ka raashinkii geedageedaa lagu dari shaahii geedageedaa lagu dari cabbitaankanna geedageedaa lagugu dari macaaneeya dhadhankeedii yar dakra bay leedahay taa keliya maaha hal nooc maaha khamrigu marna kaafuuran baa lagu dari kaafuurku waxyaabaha wax qaboojiyuu ka mid yahay yashrabuuna min ka'sin kaana misaajuhaa waxay saas tahay laa yusadacuuna canha walaa yunzifuun ama yunzafuun labadaba madax wareer ma laha buuq iyo isla hadal qaylana ma laha waxaa mar kale lagu tilmaamay yatanaasacuuna fiiha ka'san laa lagwun fiiha walaa ta'hiim meel lagu dembaabayana ma jirto hadal maalayacni ee ninku bahasha intuu cabo tarog iska daldalmayey ee dareenka iyo miisaanka iyo kontaroolku ka lumayey ee bareegu u go-ayeyna ma aha intaas khamriga lagu tilmaamay aakhare way ka helayaan laa yasmacuuna maqli baayaan fiihaa jannada laqwan hadal maalac macno la'aana walaa kidaaban isbeenin iyo afxumana maqli maayaan hadal xunoo been la sheegay iyo been baad sheegi iyo hadal maalaa yacni oon qiimo lahaynna jannada kama jiro laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'iiman ilaa qiilan salaaman salaaman hadal salaaman iyo hadal isa salaana iyo hadal macaan iyo isbariidun baa taalla maxaa yeelay wax xumaan qaba iyo wax cuqdadi dhex taallo midna maba jiraba wanazacnaa maa fii suduurihim min hilin ikhwaana calaa suruurin mutaqaabiliin laa lagwun fiiha walaa ta'iim sabab le hadal xun laysu yidhaahdaaba ma yaallo walaalo isjecel sariirada isku soo horjeeda isku booqanaya mid walba mulkigiisa uu haystoon laba wax isugu jiraba jirin maxaaba la ysku qabsan laba wax isku lehba ma jirte saa darteed nabig alay sl wuxuu ihi jannada qayb ka horraysaa gala dayaxa sidiisay u iftiimayaan afar iyo tobnaad jooga kuwa ku xigana xidigaha ugu waaweyn iftiinkoodaoo kale yeelanayaan quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la khtilaafa baynahum walaa tabaaqud qalbigoodu hal qof bay isku yihiin khilaaf ma leh isu caroonsho ma leh isxumayn ma leh hadal la isla dhaafaya ma leh meeshaa nabad waayo halkaasay jirtaa meeshaasoo ma doonaysaan shaqaa idinka horaysa idinka xigta maxay isay intaa ku heleen jazaa'an abaalgud weeye oo man rabbika ka yimid abaalgud rabbigaa xaggiisa uga yimid wey oo cataa'an siisma ah xisaaban ku filan oo badan ama xisaaban loo kala xisaabay see loogu kala xisaabay sidii ilaahay doonay abaalgud ilaahay siiyey weeye maxaa loo siiyey abaalgud loogu magacaabay wanaaggay soo sameeyeen baa wanaag loogu abaalgudayaa ilahay sooma dhihin hal jazaau lixsaani ila lixsaan wanaag abaalkii miyuusan wanaaghayn jannaa laga sheekeynaya jannadaa laga soo sheekeeyey laga soo sheekeeyey markaasa hal jazaau lixsaani ila lixsaan liladiina axsanuu اlxusna wa ziyaada wayajza aladiina axsanuu biاlxusna wanaagga dadkii sameeyey wanaag baa lagu abaalmarinayaa markaasaa la dhihi doonaa jazaaan bimaa kaanuu yacmaluun wa tilka aljannatu alatii uuristumuuha bimaa kuntum tacmaluun camalkii saalixa iyo iimaankii iyo khayrkii duniyada ku samayseen baa laydinku abaalguday taasi waa mabda'a guud seebaa loogu abaalguday way kala abaalgud badan yihiin man jaaa biاlxasanati falahu khayru minha wax ka fiican baa la siinayaa waxa ka fiican intee leeg yahay waa kala badan yahay qolo waxaa la yidhi ugu yari man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha toban jeer baa loogu dhufanayaa loo laabayaa halkaasaa qole la gaadhsiiye qolona toddoba boqol baa la gaadhsiiyey maalu اladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllaahi kamaali xabatin ambatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin miatu xaba toddoba boqol qolana waa looga badiye wallaahu yudaacifu liman yashaau walidaalika xadiidku waa ka ilaa sabca miati dicfin ilaa adcaafin kaiira qolana maba tirsanaba inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab caطaacan siisma weeye keliya ma aha waxay sameeyeen oo intoodii la siiyey maaha hal markaad samaysee ugu yaraan toban lagaaga dhigay sagaalka kale soo dheeraad iyo siismo bilaasha maaha caطaa'an siismo ilaahay weeye xisaaban oo xisaab ku socota loo kala badinayo qofba in la siinayo ahlu jannaha kan ugu yar wax allaalay wuxuu doonee tamaniya markay ka dhammaato baa toban laab loogu daraya intaasaa la siinaya caطaa'an min rabbi jazaa'an min rabbika caطaa'an xisaaban min rabbi kadiibaa waxaa la yidhi qira'adeennan rabbi samaawaati samooyinka rabbiga iska leh ahaa iyo walardi dhulka iska leh ahaa iyo waa baynahumaa intuu udhaxaysaba innaga iyo cirki iyo dhulka iyo intii noo dhaxaysoo daruuraha iyo samadaas iyo wixii dhulka kor uga baxay iyo wixii cirka hoos uga yimaadaba rabbigii iska lahaaba abaalkaa siiyey adeerna ma siinin tol iyo qabiilna ma siinin wadaad iyo nabina ma siinin abaalkan iyo jazahan rabbibaa bixiyo oo siiyey taa waxay ka dhigan tahay jannada yaa iska leh allah baa iska leh yaa bixiya allah baa bixiya yay tahay in la weydiisto manaaqib ayna diidaydee sheekh cabdiqaadir ayili bay dhaheen wa maca idriisa lama irtaqa alculaa waqacatuhu lfirdowsa axsana jannatii nebi idriis markii ilaahay yidhi waraفacnaahu makaanan caliyan anaa sii qaaday oo korgeeyey oo maxaa samaysay waqcathu اfirdowsa firdowsaan geeyeyoo axsana jannatii jannooyinkayga ugu fiicnayd anaa iska lahaa ilaahay baa run sheegaya mise buuggaa xun baa run sheegaya sadq اllaahu wakadaba اlmunaaqib waa kelimatu kufrin jannadii rabbi lahaa nebi idriisoo isagu korgeeyey anaa korgeeye jannadaydii aan geeyey macnaheed maxay ka dhigan tahay jannada anaa li weydiista aniga soo mara waay kaalay kaalay jannada anun baa idin siin kara ilaahay baa ina siiyey ilaahay baynu weydiisan uma baahnin wadaad iyo nabi aan rumayno aan ku dayanno laakiin janno nasiiga uma baahnin iimaanka iyo toosnaantaas baanu ilaahay jannada ku weydiisanaynaa rabbi samaawaati samooyinka rabbiga iskale ahaa iyo walardi dhulkaba iyo wamaa baynahumaa arraxmaani allaha naxariista aha meel sax ah bay ku soo hagaagtay iyadoo ahlu jannihii loo naxariistay oo abaalkaa la siiyey oo barwaaqadaa laga dharjiyey maxay ku heleen naxariis ilaahay bay ku heleen keliya camal ay sameeyeen oo abaalkiisiya maaha magaca abaal loo yeelo laakiin intaan khayr samaynay intan nicmo layna siiyey maba guddaba walidaalika nabigu muxuu yidhi sal sl baray qofna jannada ma gala buu yidhi bicamalihi camalkiisa waxa walaa anta yaa rasuulla adigana ma kuma gelaysid walaa ana ilaa an yatahamadaniy allaahu biraxmati ilaahay naxariistiisu inuu hiwiyo mooyeen camalaan kasbaday keliya janno kuma geli karo in lagu hanuuniyey oo khayrka lagu waafajiyey lafteedaa nicmaa oo naxariista ilaahaya ilahay naxariista ha lagu camimo laa yamlikuuna ma awoodaan minhu alla xaggiisa khitaaban hadal yowma maalinta ma awoodaan yaquumu ruuxu jibriil uu istaagi doono iyo walmalaa'ikatu malaa'igta safan xaal ay yihiin kuwa safan laa yatakallamuuna iyaga laftoodu ma hadli karaan ilaa man adina lahu raxmaanu alla qofkuu idinay maahane oo waqaala yidhi sawaaban hadal saxan yidhi maalintaa marka la yimaado qiyaamadu waxaan soo marray khamsuuna alfa sana konton kun oo sano wey xaalado kala duwan baa la marayaa xaalado aan la hadli karinna waa la marayaa xaalado hadalka laysu fasaxayana waa la marayaa xaaladaha hadalka la ysu fasaxayay kuwana mid guud bay noqonayaan kuwana mid gaaray noqonayaan aayadda qaybta hore laa yamlikuuna minhu khitaaban alla xaggiisa hadal ma awoodaan si guud khalqigoo dhan weeye waxay la mid tahay fii suurati huud yowma ya'ti laa takallamu nafsun ilaa biidnih maalintaa nafi ma hadli karto idan la'aanta alle laa yamlikuuna minhu khitaaban haddaba ilaaqa ma hadli karaanta waxaa qaydaya ilaa biidnihi idan alle waa khitaabka guud alla markuu idna waa la hadli doonaa khalqigoo dhan baa hadli doona waa la xisaabin doonaan way murmi doonaan laakiin laa yamlikuuna minhu khitaaban waa marxalo maraaxisha ka mida si guud fii suurati lmursalaat bay la mid tahay haadaa yowmu laa yantiquuna walaa yu'danu lahum fayactadiruun maanta ma hadlayaan cudurdaarashi iyo ii celiyeya igama gubatana laga yeeli maayo marxaladaas sida loogu jiro bakti baa iman doona la fasaxo yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiina ay ku doodi doonaan maalinka iyaga dhexdooda murmi doonaanoo kuwan aan nool ahaa kuwamustadcafuunalina stakbaruu way dhawaaqi doonaan marna haybaddaa iyo dahshadaa jirta hadalka laga hadlayana waa hadal kor u soo baxo nununununa somalida waxay idhahdeen himbiri saloohin maaha hunuhununa hadal maaha soo maaha wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu hunuhunuun baad arkaysa wii laisdhex marayo taas hadal iyada marka munaasabaadka laleeyahay ma hadlayaan waa inta aan loo idnin iyo maqaamaadka qiyaamada qaybo ka mida munaasabaadka aayaadku qaar ay leeyihiin way hadlayaan way doodayaanna ilaa man adina lahu araxmaan waay ilaa man adinadan ma aha waa taa suuratu huuda yowma yaati laa takallamu nafsun ilaa biidnihi idan allay ku hadlayaan oo inay jawaabaan baa loo furayaa oo inay hadlaan baa loo fasaxayaa oo ambiyada inay u tagaan oo na kala xisaab oo na kala kaxeeya yidhaahdaan ilaa shafaacatlcudmaa ay timaaday keenayaan idanka alle marka la weydiisanayana malaa'igtii baa tusaale loo soo qaatay malaa'igta iyo ambiyadu ma hadli karaan idan la'aan nabiguna waa kii yidhi fi saxiixayn maalinta cidima hadli karo ila rusul kalaamkoodana sallim sallim ilaahuna badbaadi weeye markuu shafaaca alcudmaa nabi maxamed imanayo wuu sujuudayaa ilaahay buu ammaanayaa ilaa la yidhahda irfac ra'sak wasal tucطa washfac tushafac erge waa laga aqbali hadal waa lagu dhegaysan madaxana korqaad idan baad haysataa markaasuu ilaahu khalqiga kale xukun buu dhahayaa xataa ilaahu kale xukun toosuma dhihi karo isagoon idan helin yowma ya'ti laa takallamu nafsun ila biidnihi waay markaasaa waxaad rabtaa inaad tidhaahdo wadaadaan dariiqa sheekhaygii ahoo isagaa jeebka igu ridiyo isagaa ii doodiyo gaalkana qabriga ugu doodi ar beenta ayaa lagu lugoyn meesha ambiyadii iyo malagga jibriil dhegayso malaa'igtii cibaaduraxmaanka ahaa ilan weligeed caasiin rabbi iyo jibriiloo sayidulmalaa'ika ah waxaa la yidhi laa yatakalamuuna ma hadli karaan ilaa man adina lahu araxmaanu allaha raxmaan ee naxariis badan qofuu u fasaxay maahane oo waqaala wiliiba yidhi sawaaban hadal saxan yidhi waxay la mid tahay man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnih idanka alla maahanee waaya qofka agtiisa shafaaco qaadi kara yuu shafaaco qaadi karaa waqaala sawaaban walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa qof mutayoo iimaan ku yimid maahane oo ilaahay ka raali noqo maahe gaalka ilaahay ma ka raali noqonayaa walaa yardaa licibaadihi اlkufra gaalaa loo shafeecina beendheh halkaa haku hadha ha dhammaato mar maqsuudka haayada intaa ka dambayse aayaddan ay faa'iideen maxay tahay maalintaa rabbi baa iska leh maaliki yowm اddiin waa isagaa maamula isaga ciduusan fasixin ma hadli karto ciduusan ogolaanin ma dhaqaaqi karto wuxuusan isagu amrin lama samayn karo saa darteed baa waxaa lay almulku yowmaidin alxaqu liraxmaan maalinta mulkiga dhabta een far la dhaqaajin karin allah iskale maalintaasaa inaga horrayso qiyaamadiibaa dib laynoogu celiyey maalintaasaa dib laynoogu celiyey saa darteed qur-aanku isma diidana qur-aanka way hadlayaan leh mar waxaa la yidhi fa yowmaidin laa yus'alu can danbihi insun walaa jaanno marna waxaa la yidhi waqifuuhum inahu mas-uuluuna waa la weydiin waa maqaamaadka qiyaamada konton kuna sanee kala duwan waay marka hore mar lagama ogola hadal shibshib waay markay dembigeedoo dhan lagu dul akhriyo baa markaa dambe idan la siinoo la dhihi hay hadla ka jawaaba inahum mas-uuluuna markaasay doodayaanoo yowma taatii kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa noqonayaan intii loo diidanaana yowmu laa yantiquuna walaa yudanu lahum fayactadiruuna waay isma diidana qur-aanka ee maraaxisha munaasabaad kala duwan bay ka hadlayaan ninkii laakiin murandooni waa laga yaabaa marna ma hadlayaan marna way hadlayaan mar lama weydiinay marna waa la weydiinaya hadduu ku yidhaahdo sidaas ugu sheeg waxbaa kaa maqanayo konton kunoo sana baa laga hadlayaa maraaxil kala duwan dheh daalika kaa alyowmu daalika alyowmu maalintaas daalika kaas alyowmu maalin weeye alxaqu xaqa ama daalika alyowmu maalinkaas alxaqu xaq jira wey wuu iman doonaa shakina ma laa rayba fiihi waay waa kuu ilaahay ku dhaartee <coughs> qul balaa warabbii latubcaunna la yidhi waay marar badan baa xaq lagu tilmaamay yowma yasmacuuna asayxata bilxaqi dalika yowm اlkhuruuj waa la saaraya almulku yowmaidin ilxaqu liraxmaan wa kaana yowma cala alkaafiriina casiira sida loo tilmaamay weeye faman shaaa qofkii doona ittakhada wuu samaysan karaa ilaa rabbihi rabbigii la kulankiisa iyo raalligelintiisa aaban marjic iyo dariiquu rabbi ku gaaro oo raxaliistiisa ku helo yuu hadda samaysan karaa hadduu kaa lumo hadhow aakhara lama samayn karo yowma maalin weeye yanduru maruu qofkuu arki doono maa qadamad waxay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood waxaad horay geysatay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi wixii khayrka ahaa waay sharkiina faman yacmal midqaala daratin khayran yara waarkayaa hadday khayr wax yar qofkii geeya waman yacmal midqaala daratin sharan yara yowma tajidu wawajaduu maa camiluu xaadiran waxay sameeyeenoo dhan oo meesha yaallee arkeen walaa yadlimu rabuka axadan rabbi midna dulmin maayo luqmaanna waa kii wiilkiisa ku laha yaa bunaya inahaa in takun iqaala xabati min khardalin fatakun fii sakrati aw fi samaawaati aw fi lardi yati biha allah alla waa keenayaa wax yar hadday tahay oo dhulkaa lagu tuuro dhagax hoostiis iyo meel buura iyo meel ciida la geliyo ama cir ama dhul ilaahay wuu keenayaa wax kastood samaysay aakhara waa la keenayaa kitaab baa la keenayaa <clears throat> ilaah uu yidhi fii axsaynaahu fii imaamin mubiin kitaab caddaynayaan ku wada koobnay calaacan waxba tari maayo inaad tiraahdo maa lihaada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa xasaa waxba tari mayso hadda qof walow ka digtoonow markii camalkii la keena muxuu noqon waa lagu akrin <coughs> waxaa ilaah yidhi iqra' kitaabaka kitaabka akhrisaa lagu dhihi kafaa binafsika alyawmka calayka xasiiban isla xisaabtan adaa isugu filan yunabau yowmaidin yunabau linsaan yunabau linsaanu yowmaidin bimaa qadama wa akhar wuxuu intuu noolaa geystay iyo wixii ka dambeeyee sabab uu u sameeyey ajir iyo dembi loogaga qoray oo raaduu ka tegay sii socday intaa marka laysu keeno khalqigii waa la xisaabin aadamihii waa la kala xisaabin jinkiina waa la xisaabin iyagu janniya naar baa sugi wasrifat iljannatu lilmuttaqiina iyo abrisat اljaiimu lilghaawiina waay khalaa'iqdii kalena waa la xisaabin shimbirihii waa la keeni loo iyo geeli iyo ari waa la keeni ugaadh iyo libaaxii waa la keeni wax kastooo dunida wax dhex marayna waa la keeni xataa kalluunkii badda waa la keeni khalaa'iqdii baa la keeni bahaa'imtii baa la keeni labadii wax dhex maray baa loo garqaadi nabigu wuxuu yidhi xataa yuqaada lishaati ljalxaa'i min ashaati lqarnaa'i tii aan geesaha lahayn tii geesaha lahaydee jig siisaa looga goyn markii xisaabtan iyo xaqsoorku uu dhammaado insiga iyo jinku <coughs> gaar baa loo mari fariiqun fi ljannati wa fi saciiri waay khalqiga kale xayawaanaadka ah ee makhluuqaadka kale ah fii xadiidi abi hurayrata cinda bni jariir abariyi waayrihi oo uruq marka laysu geeyey saxiixay wuxuu leeyahay ilaahay bahaaimta xoolaha wuxuu ku dhihiya xasharaadkii kale kunii turaaban ciid noqda gaalku waa arkaa marka naar inuu gelina waa arkaa xisaabtii iyo kitaabkiisiina waa haystaa calaacal waa ka dhammadoo maaha wuxuu leeyahay yaa laytanii lamuuta kitaabiya walamriba isaab calacal waa ka dhammaaday markuu arkay kuwan ciid noqday wuxuu le yaa laytani wayaquuluun kaafiru gaalku wuxuu dhihi yaa laytani ishallaytadayde kuntu turaaban ciid maa noqdo macnaheedu ma aha <coughs> inuu wax kaloo tamaniyaya aana jirin oo usan tamaniyaynin muslim inuu noqdo oo unan tamaniyaynin wax kale inuu noqdo ma aha waa mawqifkaas iyo munaasabadaas buu jeclaystay inuu sida kuwa noqdo laakiin maxaa kaloo yaalla qur-aanku sheegay isagoo jeclaysanaya mumin inuu noqdo rubamaa yawadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin idan gaaladu rubamaa waa bimacnaa taxqiiq baa la yidhahdaa tanoo waxaa badan ama kara waaye ruba waana qilay faa'iidaysaa xaalaadka qaarkoodna kara sida midan oo kale waxaa badan baa layidhi gaaladu inay jeclaystaan low kaanuu mu'miniin ma adduunka markay joogaan ay dhimanayaan keliya maya walow taraa id uqifuu calى الnaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almuminiin way tamaninayaan muminiintii oo jannada galay oo weliba riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin muminiinta qaar baa cadaabka la gelaysa war idinkii laftiina annaar lagula jira dhahan jahanamiyiinti muddo kadib baa shafaaca iyo lagu soo saarayaa kuwanoo bisababil iimaan baxay markay arkaan low yawadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiina w alla haddaan muslim ahay sidana baan mar u bixi lahaa laakiin maxaa iyaga u soo haray waxay dalbanayaan in laga fududeeyo marka ikhsauu fiihaa walaa tukallimuuni waay ku dulooba hayla hadlina jog damba hay dhihina waay marka halkaas way tamaninayaan mu'min iyo muslimiin ay noqon lahaayeen laakiin halkan waxaa la sheegay waxay tamaninayaan ciid inay noqdaanoo hortooda ay ku arkaan khalaa'iqdii kaleoo xisaabta kadib ciid laga dhigay wayaquululkaafiru wuxuu odhanayaa yaa laytanii shallaytadeeda kuntu turaaban ciid maan iska noqdo alla maa ciid layga dhiga anigana ciid iga dhiga xaggee taallaa waxbaan ka tegey innaa andarnaakum waxaan idinka dignay cadaaban cadaab qariiban oo dhow baan idinka dignay cadaabku inuu dhow yahay qabriguba ka bilowdaa dhimashadu inay dhowdahayna marag iyo markhaati baad ka wadati amaa qiyaamadu wax kastoo imanaya waa dhow yahayoo ilaahay wuxuu yidhi dadku way la fogtahay sow maaha inahum yarawnahu baciida wa qariiban iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflati mucriduun maalinta qiyaamadu way dhowdahay qofka dhintana faqad qaamat qiyaamatu qiyaamadiisii waa gaarayo camalna waa ka tegey cadaab iyo jannana qabrigu uga bilowday qiyaamadana taa unbuu amaama dabayl kulul ama dabayl qabowuu qiyaamadana ku sugan yahay qiyaamada marka la taagnaadana innagay inala badan tahay ee wa ina yowman cinda rabbikana ka sanati mima tacuduun kun sano markaan tirsanno alla agtiisa maalin bay ka tahay marka konton kun haddaan idhaahno oo konton maalmood noqon konton maalmood wax badan baa hal bilood ka yar sooma boqol kun oo maalmood haddaan dhahnana boqol kun inagu sano haddaan tirsannana waa toban maa waa boqol maalmood soo maaha waaba saddex biloode eh. saddex bilood maa fog marka innaga saan waxu tirinayna waa taagteenna iyo tabarteennae rabbi siduu wauta agtiisaah waa dhowdahay aadna waa u dhowdah yowmamaalin weeyanduru lmaru cadaabka maalin buu dhacayaa qofku uu arki doono maa qadamad yadaahu gacmihiisu waxay hormarsadeen wayaquulu lkaafiru u dhihi doono yaa laytanii shalaytadeeda kuntum aan ahaado turaaban ciid maa noqdo ciid maa layga dhigo sida xoolahaaba looga dhigay arshaab warkaa ma yaalla meeshee duuquu maa kuntum tagsibuuna wey falan nasiidakum ilaa cadaaban baa isna u taalla cadaabka allah inaga badbaadiyo kuwa naciimka jannada helaan allah inaga dhigo subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an la ila anta astaqfiruka waatuub ilayk